والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان ما هبت الريح وتعاقبت الليالي والأيام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ثم أما بعد الحديث سبعمائة خمسة عشر من باب الربا kitaabkii iibka gaar ahaan baabkii ribada xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo toban ayaynu ku dhex jirnay waxyaabaha ribadu ay geli karto oo ah kaashka ama lacagta naqadka iyo dahabka iyo raashinka la cuno iyo ribada sida lagaga baxsan karayo ama qofka muslimka ah uu isaga ilaalin karayo وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر اشتريت waxaan iibsaday yowma khaybara maalintii khaybar khaybar waa dagaalkii yahuudda uu nabigu la galay calayhi salaatu wasalaam markii nimankaa lagu hinjiyey ee wixii ay hayeenna laga faramaroojiyey qaniimad weyn baa ka soo baxday oo dadku ka hirqabay wax la kala iibsado la kala macaashay maalintaa waxaan iibsaday kilaabatan kuul ah, bahashan qoolka lagu xidho qoorta bitnay cashara dinaara labiyo toban dinaar ayaan siistay fiihaa waxa ku jiray oo taxeedu marka la eego waxa ay ka koobanta dahabun wakharad dahab iyo kharas waa kuuluun kuushaa dhaldhalaalaysa iyo dahab bay isugu jirta fafasaltuhaa markaasaan kala saaray waan kala furfuray oo sida tusbaxay u taxnaydee oo noocii muriyadda oo kale iyo saasay isugu taxnay waan kala furfuray fawajadtu fiihaa waxaan ka helay akara in ka badan min itnay cashara dinaara labiyo toban dinaar in ka badan ayaan ka helay waabay ka labiyo tobankii dinaar intii dahab ahayde kasoo baxdaa ka badatayba fadakartu dalika linabiyi sal allahu alayhi wasalam nebigii baan u sheego faqaala wuxuu yidhi laa tubaacu la iibin maayo xataa tufsala jeeroo la kala saaro rawaahu muslim raximah llah muslim baa saxiixiisa ku soo saaray xadiidkan isaga ah waa xadiid sugan weeye ninkan isaga ahay kuul buu iibsaday iyo isugu jirta kuul dhaldhalaalaysa labayo toban diinaar buu siisto lacaga markii uu kala saaray wuxuu helay dahabka ku jiraaba inuu labayo toban diinaar ka badan yihi kuusha markaan loo teginba waxbuu dareemay kolka oo dee wuxuu ogaa dahab haddii dahab lagu iibinayo in lais yidhi ha la isleegaysiiyo kolkaasuu nabiga u sheegay sax maha buui taas wixii noocana dahab iyo wax kale markay isku jiraan waa in la kala saaro oo dahabka la gartaa miisaankiisa dabeedna dahab la-eg un lagu iibin karaa marka sidaas weeye markaa xadiidkaasi waxa uu muujiyey haddii ay isku jiraan shay ribawia iyo wax aan ribowi ahayn hadday wada socdaan oo lagu iibiyo wax ribowi ah waa inay labada ribowi isleegaadaan hadday isku nooc yihiin waa masalada ay fuqahadu u yaqaanaan muddu cajwatin bidirhamin muddu cajwatin wa dirhamin bidirhamayn ah, bahashaas la yidhaahdo ah, cajwada waa timirtii sunta ka dawad ahaydee madiine laga heli jiray iyo sixirkae taas dhegley dhegley taasa iyo shilin wada socda haddii lagu iibiyo dhegley ma ansaxayso ah, macnaha ama laba dhegley waa inuu shayga ribowiga ah isla egaadaa hadduu lacag yahay iyo haddii uu yahay ah, wax kaleba marka kuushani macno badan samayn mayse ribowga halkaa kasoo jeeda iyo ka halkan kasoo jeeda waa inay isleegaabaan xadiidkan saas u faa'ideeyey waxa uu tilmaamayaa shayga haddii uu sinfi kale maalan labadii raashin ha la baa layihi labadii dahab hala la isleegeysiiyo labadii lacag ayao isku midka ha isleegeysiiyo markay keligood yihiin iyo markay wax kale uhelinayaan waa isku mid isleegeysiintu oo haddaad gadbad bariisa ah, iyo saddex kitaab siisanaysa laba gadbadood sax maaha waayo dee labadii gadbadood iyo gadbadii baa kala badan marka wixii ribowiya gaarha la ysugu beego wixii kalena gaarha la weydiyo taasu xadiidku tilmaamaya oo dhinaca ribowiga ayuunbaa qaalib laga dhigaya waa arrin inta badan aan ku badnayn innaga xagga sarifka un mooyaane waxyaabahan kale ii dooridaa laba isticmaalo inta badan marka kaashku yar yahay ayay dadku isticmaali jireen iminka laakiin maadaam kaashka la hayo ribadani wuxunay geli kartaa un lacagtaa naqadka ah fadakartu dalika linabiyi faqaala laa tubaacu xataa tufsal jeeroo la kala saara lama iibin kara bui cadamu jawaazi bayci shayi lmajhuuli xataa yumayaza wayufasala wayucrafa afraadu inta uu leegya waa in la gartaa وعن أبي سمرة بن جندب رضي الله عنه عن, ابن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نبgu wuxuu diiday can bayc الxayawaan xoolaha in lagu iibiyo bilxayawaan xoolo kale nasiicatan isaga oo amaha neef amaha neef amaha neef imika jooga mid amaha in lagu iibiyo nasiicatan amahdii wey rawaahu alkhamsau wasaxaxahu tirmidi wabnu ljaruud xadiidkani waxa uu sheegayaa xooluhu inay ka mid yihiin maadaamay cunno yihiin oo hilib yihiin ribowga inay ka mid yihiin ayaa xadiidkan daahirkiisuu tilmaamaya marka neef halkan jooga qaalin halkan joogta inaad tidhaahdo iga iibiyo waxaan kuu keeni doonaa qaalin la mid ah sax maaha buu xadiidkani tilmaamaya balka soo socdana nahaa can bayci alxayawaan neefka xoolaha in lagu iibiyo bilxayawaani neef kaloo xayawaanahoo nasii'atan dee amaaha labada midkood ba eeg muran kama joogo labadii neef haddii ay labadiiba joogaan oo la isdhaafsanayo taa muran kama joogo ee ta tacadiidkani diidayan waxa wey labadii neef mid baa joogo midina wuu maqan yahay marka gadbad taalla iyo gadbad maqan sidii aan la isugu iibinayn baan e la isugu iibinayn buu e leeyahy xadiidkani saasuu sheegay nasiicadu waa dibdhiga waa amaahda oo shardiga meesha ka baxay waxa wey haba isleegaadeene dee kala guddoomashaa jirin ribowiga shardigii ahaa kala qaadashaa la waayay xadiidkani sidaasuu leeyahy darajadiisuna ma sii adka eh waa xasanun ligayrihi waxa loo yaqaano waa daciif isu ururayo soo gaadhay heerka xasanka وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد أمره عبد الله وxuu faray أصxaabigii yaraa cabdاللahi la odhan jiray wuxuu faray أn يuجahiزa inuu anba bixiyo jayshan col baxayay oo duulayay buui waxaad qaabilsan tahay agaasinka colka iyo anbabixintiisa iyo saadkiisa fanafidat ilibilu geelii baa dhammaaday geelii dadka la siisiinaya baa dhammaaday ee gaadiidka la fuulayay ahaa fa amarahu nebigu wuxuu faray an ya'kuda inuu qaado geel soo amaahdo muxuu ku soo amaahanayaa calaa qalaa'isi sadaqa qaalmaha sadaqada ah calaa qalaa'is asadaqa qaalmaha sekada ah ee mustaqbalka la heli doono ee lasoo qaadi doono kuwaasuu ku ayuu kusoo amahanaya qaala wuxuu yihi fa kuntu waxaan ahaa aakhudu lbaciira neef geela ayaan sii amaahanayay bilbaciirayni laba neef oo laba neef baan ku amahanayo keeni doono ilaa ibili sadaqa min ibili sadaqa geela sadaqada laga gaadho waktiga sadaqada lasoo ururiyo laba ka midaa ah lagu siin mid imika sii bixi rawaahu alxaakim walbayhaqiy wa rijaaluhu iqaat waaya xadiidkani kii hor u ka hor jeedaa macnaha uu tilmaamayaana waxa weeye in neef xoolaa lasi amaahan karo mid maqan mid neef xoolaa imika intoo la amaahdo oo la qaato intoo la qaato neef xoolaa mid maqan lagu daynbaxayo marka kii hore iska hor jeedaan waay cabdillaahi bin camr ibn caas oo maaragtay in badan isagiiyo aabihiba jihaadka ay ku lug lahaayeen camr ibnu caas waa saxaabigii furay masar jaliilka cabdillaahi wuxuu leeya nabigu wuxuu igu yihi colkana ma bix sahaydooda iyo taakulaynta iyo wixii magaranaysa gaadiid waaya in gaadiid loo diyaariyo dabeed gaadiidkii la fuulayey ee colku fuulayey ayaa dhammaaday maxaan yeelaabaan ku idhi dee inaa maha ihi xoola baciir waa neefka geela ahu sida qofka eh, lab iyo dhadig ba noqdaa baciirku awrkoo qura maaha baciirku awrkoo keliya maahe waa neef geela sida al insaan oo kale insaan waa rag iyo dumarba qof bani aadamah waxaan sameeyey bu uhi neef baan sii amaahanayay laba neef baanaan ugu ballan qaadayay qofka aan ugu bedelayo war labaanu ku siin doonaa geela sadaqada ka mid a ah. marka sekada lasoo ururiyo nala soco sidaa ku ku qanac waaya qalaa'is waa qaalmaha wey jamcu qaluus annaaqatu shaaba almujtamicatu alkhilq waa neefka abuurkiisu uu dhammaystiran yahay da'da yara geela ah sidaasuu isagu yihi afcarbeedkii markuu ku sharxay waxa uu yihi waa hasha dhallinyarada ah ee da'deedu ay dhammaystirantay bu <laughs> maxaynu hasha dhallinyarada unaqaana <laughs> waa qaalin hal dhallinyari waa qaalin wey hasha ninkeeda odhan umayne xataa yalija aljamalu fii sami lkhiyaad jamalkaasuuna awrkaa wax hore lagu dhahdaabuu nin qur-aan fasiraya hore u fahmi waayo waa hasha ninkeeda burjamalku marka inan yar odhan qaalin yar maan odhanayno qaalin dhallinyaro ah hal dhallinyaro ah waa qaalin weeye qaalmaha geela markay yimaadaan adeer labaana ku siinaynaayo midna si sidaasiibaa markaa ku siyaabanaya waayo xadiidka sanadkiisu waa saxiix o waxaan u faaideeye taas u marka xadiidkan iyo ka hore la isu eego waxa la qaadanayaa xadiidkan ayaa la qaadanaya kii horena waa laga dul oo haddii la jamcin kari waayo labada xadiid waxa la eegaa xagga sanad ahaan ka u xoog badan marka hore labada nas waxaa la isku dayayaa in ay la wada jamciyo oo lagu wada camal falo hadday taasi suuroobi weydana waxaa la isku dayayaa in naasikh iyo mansuukh la isaga dhigo in caam iyo khaas la isaga dhigo in naasikh iyo mansuukh la isaga dhigo hadday suuroobi weydana midkood baa la qaataa oo la tarjiixiyaa waxyaabaha lagu tarjiixiyaana waa badan yihiinoo dee xagga sanadka hadduu midna daciif iyo midna qawi yahay kaa qawigaa la qaadan marka xadiidkana qawiya warijaalun iqaatin buu ku yidhi sababta uu isu daba dhigayna waa sidaas weeye oo kaa horea mansuuka ka dambena waa naasik ama kaa hore ayaa marjuuxa kana waa raajix ka lagu camalsanayo qiil iyo quwi bay tidhahdaa soomaalidu qawi un bay ujeedaan madaha taqadama lana ana raajix marka baabkii ribada aynu soo marayno waxaynu tilmaanay ribadu lacag iyo raashinkun bay gashaa dee neefkii xoolaha raashin maaha waa neef soconayo raashinnimo qura looba isticmaalee siyaabo kala duwan baa dee loo isticmaalaa neefka xoolaha ah hadduu neefkii xoolaha ahaa raashin noqdo goormuu raashin noqonaya waa markuu hilib yahay dee iyadu waa ribowi hilib iyo hilib waa riba taas macnaa waxay ribadu geli karaysa wey waa in la ilaaliyaa oo isleekaysiintii iyo kala qaadashadii ay jiraan laakiin markuu neefku sidan yahay ribowi maa falaa riba bayna alxayawaanaat bacdiha bibacd ama alaxmu fa fiihi riba oo ribada marka la marka la tacriifinayo shayga ribowigaa waxaa la idhaahdaa maa xasara alkaylu waalwasnu waa wixii la miisaamo ama la galaan daro marka dee la miisaami karaa xadiidku wuxuu faa'iideynayaa jihaadka in dadku ay laga maarmaan tahay inay u diyaargaroodaan sida cadowgaba in fara badan uu u diyaargaroodayo waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa camalada noocan oo kale ah in laysu wakiilan karo siduu nabiguba wakiishay calayhi salaatu wasalaam oo qofka madaxdee danta guud haya ummadda inuu hawlaha u qaybiyo qof waliba wixii uu karaya saxaabigani nin raggii daada yaraabu ah cabaadaladu ku jira yaryaraa magaca loo yaqaana alcabaadala cabdilaahiyada haddana nebigu tabartiisuu ka faa'idaynay sek sadaqada in lagu bixinayo ama sekada qayb ka mida ah jihaad ayaynu aragno dee fii sabiili illahida aayadda ku jirta sekada ma la dib dhigi karaa iyada oo liwaqti alxaajati ilayha loo baahan yahay <clears throat> marka masale khilaafiya wey abu xaniifa baneeye aimada kalena waxay leeyihin sekada la bixiyo wax had iyo jeer la yidhaahdo amaahda qofku waa amaahan karaa wax tiisa gaarkaa ah iyo taguudba sidaasuu nebiguna u amahan jiray gaal iyo islaamba waxbuu ka amahan jiray welibana waxay amaanu ku fiicantahay ku ansaxaysaa waa in muddo loo sameeya la kala qaadanayo waxaynu ka faa'idaysanaynaa baac mushtariga faa'iidadiisa waxba inaan la xadidayn ninkan hal neef baa laba loo siiyey sida arkayso hal neef ayaa laba lagaga iibsaday wa ibni cumara radia allahu canhuma qaala cabdilaahi wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay bu uhi nebiga oo leh idaa tabaayactum waar ummad yahay markaa wax ku kala iibsataan bilciina bilbayci lmusama alciina iibka magacaa la idhaahdo bayculciinaha la idhaahdo iibka noocaasa marka wax ku kala iibsataan wa akhadtum aa qabsataan adnaaba albaqar looda dabada qabsataan waradiitum ku raali noqotaan bizarca zaraca beeralay ku raali noqotaan intood dibida dabada qabsataan aa beeralay ku raali noqotaan wa taraktum ljihaada jihaadkii ilaahay idinku waajibiyey inaad iskaga tagtaan sallad allaahu calaykum ilaahay wuxuu idinku sallidayaa ummad yahay islaamka ahi dullan dulli buu idinku sallidayaa dulligaasoo laa yanzachu aanu idinka fujinayn laa yanzachu aanu idinka siibayn idinka dulqaadaynin xataa tarjicuu jeeroo u noqotaan ilaa diinikum diintiinnii aa ka tagteenee dabada ka tuurteen ilaa u laabataan rawaahu abu daawuud min riwaayati naaficin canhu wa fii isnaadihi maqaalu waliaxmeda naxwuhu axmedna milahu kanoo kaluu wariyey min riwaayati cataa ninkaasaa soo saarayay warijaaluhu iqaatun wasaxaxahu ibnu lqaaan yaxya ibnu lqaaan oo ka mid ahaa nuqaada jihbidiyiinta fanigan walxadiidu saxiix ama xasan labadaasay qolana waxay ka dhigeen saxiix qolana xasan waa la daliishan karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka isagoo la hadlaya cisigooda iyo dulligooda wuxuu ku jira u kala tilmaamaya ayaa wuxuu le war dad yahood haddii baayac mushtariguna idinka xumaado beeralayna noqotaa wax iska celintii iyo jihaadkii iyo awooddiina iska dhaaftaan ogaada adduunyada aa ka daba dhacdeen baayac mushtariya beeraba ee ummadnimadii dhaafsateen waxay dhalaysaa inuu dullina idinku dhaco isla markaana ilaahay dulliga aanu idinka dulqaadayn ilaa diinta u noqotaa xadiidkaas saasuu tilmaamay wuxuu tilmaamaya xadiidku dadku hadday adduunyada doortaan ummadda islaamku kolka ay adduunyada doortaan ee ilaahay iyo aakhiro ilaahay iyo aakhirada adduunyada ay ka jeclaadaan waxa runtii lumaya cisigoodi iyo sharafnimadoo sharaftooda baa lumaya cisigi iyo sharafnimaduna waxa ilaahay uu hi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxa uu ku jiraa diinta waxa uu ku jiraa awoodda xaqa u adeegaysa islaamka waxa uu ku jiraa quwada iyo istiqaamada wada socda istiqaamatun maca alquwa marka baayac mushtariga fansahaaday iyo xubu dunya ummadda karaamadeeda inuu afirayuu saamaynaya halkaa ka arkay macnaheedu maaha in baayac mushtariga la caayayo macnaheedu maaha in beeraha wax laga sheegayo oo siday soomaalidu berigooda hore geela dhaqashadiisana way isugu faani jireen qodaalkana way isku dhaliili jireen waana sidaa cagsigeeda geela dhaqashadiisa waxa ka tayaroo oo ka mudakarsan sidaynu arkayno beeraha <laughs> waaya in beeraha la qoto oo dee geeli mar walba la cuni maayo tulud jeeni kama gooda bay idhaha soomaalida mar walba miyaa la qalanaya majeeri baa laga goosanaya haddaan hadhuuri iyo garaw iyo arabaki la cuno la helin maya marka waa laga maarmaantaas waa horumarka bani aadamka qaybtii u horreysay buu ahaa xoolo dhaqashada markii labaadna waxa uu soo maraya deegaankiiyo beeralayda markii saddexaadna waa markan ay ku sheegeen in dadku sinacaadka casriga ah iyo warshadaha samaysteen almuhim waa loo wada baahan yahay laakiin si in qaladna laga fahmo qaladna loo isticmaalo wey ta uu nasku tilmaamaya waxaa xaqiiqatan dee waana wax jiro maanta arrintaa waynu arkaynaa ummadda islaamku ma dhaqaalo la'a maanta dhaqaale aada u fara badan bay hayaano waa kuwa kumayaal kilomitir gaaladu kasoo hungurooday ee yidhi meesha inooga soo dhaamiya khayraadka ka jira ee kambaynka ku galaya warbi'i waaya waxaan dadka carruurtiinu ay ku dhimanaysaa iyo askartiinnu shidaal baanu idiin kasbaynaa iyo dhaqaale ayaan idiin soo kasbaynaa meesha waxba kuma haysaan halkaas khayrkeenu haynoo asturnaado oo kayd haynoo ahada laakiin kaasaynu soo fuuqsanaynaa masaakiinta mana dad la-a oo dee waa adduunyada rubuceed ayay noqdeen haddana waxaad ad arkaysaa in dadku miisaanka ay leeyiin ummadda islaamkayd oo aada u lumay waa xubu dunya asaabahum lwahan wahan baa ku dhacay cudurka wahanka laydhaa uu nebi maxamed sii sheegay oo ah xubu dunya wa karaahiyat lmowt adduunyadiina way jeclaadeen geeridii jihaadka ay ku dhiman lahaayeenna way naceen marka ay cisi si cisi le inuu qofku u dhinta uu diidana si dulliya buu udhimanayaa si dullinimo leh ayuu u dhimanayaa kollayba dee geeridu uu ku xukuman yahay qofku waktina wuu leeyahay si sharaf leh hadduu diido inuu u dhinto waxa hubaala si dulliyahun inuu dhiman doono tii uun weeye taynu arkayna caalamka inta imika laga riwaayadsado waa laga riwaayadsanaya dadka muslimiinta ah ee wikaalaatulamba wax alla waxa warwariyo oo dhami ay wax ka wariyaan ee laga sheekaysto ee telefisiyonada laga daawado waa muslimuun bal adigu saasun adduunyada u wada eeg waxaa kaloo dhan dalkoodu waa ammaan oo horay u socdaan oo kor bay dhaqaalahooda u tolanayaa awoodoodu muslimuun baa mar walba madaafiicda loo samaysanaya sharkaduhu hubka usoo saarayana kuwaasaa lagu afrogaya waa taa uu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam marka dee hadday iyagu baqdeen ay yidhahdeen jihaadkana inaga daaya iyo inaan aan iska gogoosnaano oo qolo waliba xeradooda yar iyo bahdooda ha iskaga jirto gaaladuna dee way isu bahayseenoo ehm, waa kuwa qaramo qaramo qaramo hay-ad hay-adu wax walba caalamiyeeyey marka almuhim taasi waa mawduuc runtii la xidhiidha hamiga dadka muslimiinta ah iyo sharaftooda nebigu kor u soo qaadayo ah, liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid masaladaynu ku jirnaa waa masale la xidhiidha baaamsariga ribada intuu nebigu inta sheekhu halkan u keenayna waxa weeye idaa tabaayactum bilciina alciina maxay ciinadu marka ay culimadu dabdinayeen ama aan idhaahdee ay fasirayeen waxa ay ku fasireen iib lagu bedelanayo amaahda waa iib xeeladi ku jirto amaahdii ribada lahaydee tooska ahayd oo aan albaabka laga gelin daaqadda laga soo galo weeye markaynu si kale udhigno markaynu sii tilmaano waxa weye nin baa kuu yimid oo wuxuu ku yihi waxaan doonayaa boqol kun inaad i amaahiso boqol kun inaad i amaahisaan boqol iyo labaatan kuu soo celiyo markaasaad adigu tidhi war taasi waa ribe farsamo kalaan ku hayaa kitaabkan iga iibso o sow lacagun adigu dooni maysa lacagtii baanu qiil kugu samaynaynaa kitaabkan iga iibso <clears throat> waxaad iga siisanaysaa boqol iyo labaatanka aada doonayso waaye kee boqol iyo labaatanki baan ayaan kaa siiyey aniga iga mahda aad iga doonaysa markaasaan ku yihi haddaba iga iibi adugu kitaabki waan isku waan kugu labakacleeyey iga iibi adugu kitaabki oo waxaad iga siisaa boqol boqol kun iga sii labaatan igada labaatan iskhasaare waayahay hoo buu ku yihi oo isii boqolka boqolkiioo kaashaad u tirisay aad u dhiibtay boqolkii kaasha ayaad u dhiibtay markaasaad tidhi adigu boqolkaagii kitaabka aan kaa siistay dee waa kan laakiin anigu boqolkaygii boqol iyo labaatankaygii hore dee waa kugu leehay boqol iyo labaatankii kolkii hore aan kitaabka kaa siiyey dee waan kugu leeyahay adiga ilaa goormaa kugu yeesha laba bilood anigu boqolkii aada iga siisay kitaabka markii aad dib iiga iibisay waa kanoo kaash baan kuu tiriyey maxaa meeshii ka soo baxay ninkii odayga ahaa ee ii yimid ee iga doonayay boqolka amaahda ah iyo labaatanka dulsaarka ah saw sidii uun maaha waa sidii uun isagu marka horeu amaahda iga doonaya wuxuu lahaa boqolna ee amaah labaatanna aan kuu saaro laba biloodna aan kugu keeno iminkana ninkan waxaan u dhiibay boqol kun oo kaasha labaatanna waa saaran yihin boqol iyo labaatankii un kaga soo wareegay un daaqada uga soo dhacay halkaan albaabka uga soo geli laha marka waa iid sawirkii iskale markaa ribada ama ribadii ka bedela oo maaragtay laga fakanayo marka waa wa sababta loo diidaa waxa weeye waa qof taxaayum waa xeelad xeeladaysi wey qof lacag doonaya iyo cidda uu lacagta ka doonayo inuu wax u saaro ayaa farsamadan sameeya madaahibta afartaa waxaa baneeyey mid qura oo shaaficiyada saddexda kaleba way diideen sababtay u diideenna waxa weeyaan dee xadiidkaa khaaska ah ee ku soo arooray sawirkeed waa caynkaa waa qof wax laga iibsaday oo haddana dib u iibsaday oo wax laga dhimay si kaash looga helo macnaha qof qura uunbaa markii horena sii iibiyey marka dambena soo iibsaday hadduu faa'iido saaro maaha haddii marka dambe kan ka iibinayey uu waxu saaro ma noqonayso ciino sawirkeedii ma laha maalan shaygii markii hore waan kaa iibi waxaan kaa siiyey ehm, boqol iyo labaatan haddana waxaan ku war waan u baahday iga iibi waaya markaasaad iga siisay boqol iyo afartan taasi maaha ciino maaha iyadu maaha ciino dee ninkii markii waa iib caadiya ah, oo kii kolkii hore iibsada ayaa markan dambe kii hore uu kusoo celiyey ka faa'iiday dee ee qofkani faa'iidadan wuxuu isaga jaro oo uu isu khasaariyey maaragtay waxaan saaranee dulsaarka ah ciinadu waa noocaa idaa tabaayactum bilciinati iibka noocaas he muuqaal kale marka wax ku kala iibsataan waakhadtum adnaab albaqar looda dabadeedana qabsataan waa dibigan dibiga ninkii beerqolaha ahaa ururuydaha iyuu dabada haysta wey waradiitum bizarci deerna ku mafsuudaan iyo tijaarad iyo xoolo aad tidhaahdaan maya nin waliba yidhaahda halkuu haysto waragan waxbaa lagu dhaqlaqaajin inaan iska jaqne wa taraktum ljihaad jihaadki inay iska daysaanba waa sidaa imikaba magaciisa laga xanaaqayaba sallaa allahu calaykum dullan dulli baa ilahay uu ku sallibaa ilan awoodda unbaa ummadaha cisigooda ilahay uu ku keenaa itaal daraduna dulligay keentaa laa yanzachu xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa jihaadikum u odhanin nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa tarjicuu ilaa jihaadikum u odhan lakin wuxu uhi xataa tarjicuu ilaa diinikum waa jihaadkiibaa diina diin aan jihaad lahayn oo jirtaba laguma ogolaba inaad qaadataba haddii aad ummad ilaahay oo dhan nabadgeliso oo aad tidhaahdo diin baan qaadanaya waa lagu haystaa taas miyaynaan markhaatigeedii hayn markhaatigeedii waynu hayna waa innagaa arkayno oo dee waddankaa jaarkeena ama soomaaliya la idhaahdo musiibo weyn baa ka taagneed oo caalamka o dham uu ka qayliyey dhibaatada ka taagan iyo dadka maalin walba dhiigga dareeraya sida loo burburiyo qabqablayaashu iska oraydh bay hayd leanna ummadda islaamkay sii kala yaraynayeen kuwaas lugtaana lug hadhay dheh maalinba markay qaar sii dhintaan ee meesha sii burburtay sii waalatay waa lug hadhay oo muslimka ah laakiin markay dadkii dib isugu noqdeen soo korayaan iyagoon cidnaba waxu dhinin ayaa la maya sidii loo baahnaa maaha ima wa ima laba midun baa la ogolyahay inay meesha ka dhismaan wax nacamlo ah oo haaya oo sida kuwa kale caalam ka jira nacam yidhaahda iyo inay taa diidaanoo ay burburaan sida ciraaq oo kale maalin walba laba laba saddex boqol oo qof laba boqol oo qof la gowraco oo cidina isweydiinin imaa meeshu inay fawdo ahaato wa imaa qof haaba iyo khushuucba la diyaari inuu yimaado intaa wax ka dhexeeya ma jiro marka waa dulliga iyo cisiga laa yansacu xataa tarjicu ilaa waaya marka mustafaadaadka xadiidka waxaa kamida taxriim rukuni ila dunya inay adduunyada islaamka ka doortaan ummadda waa xaraam weeye waxaa iyadana mustafaadaadka ka mid ah laysa lilmuslimiina dariiqun ilaa cizihim walaa ilaa siyaadatihim walaa ilaa sacaadatihim fii dunyaahum wa ukraahum ila bi hada addiin almatiin aada diinta qabsadaan mooye n arrin kale ma yaallo saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrimo dhaqaale ka waramaya ayaa arrimaha ummadda ee masiirigaana uu ka hadlayaa waayo waxaan kala maarmay wey وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxa uu leeyahay abi umaama wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi umaama uu rasuulka ka warinayo man shafaca liakhiihi walaalkii qofka u ergeeya shafaacatan ergo faahdaa lahu ee uu siiyo hadiyatan hadiyad uu siiyo kii ergeeyey buu siiye ayaa la siiye hadiyad faqabilahaa markaasuu aqbalay faqad ataa wuxuu la yimid kan hadyadda aqbalay baaban cadiima albaab weyn min abwaabi riba oo albaabada ribada ah dulsaar buu la yimid xadiidkaasi waxa uu xusayaa qofku marka uu ergeynayo cid uu u danaynayo ee uu garab qabanayo inaanu waxba ka qaadanin waxba inaanu ka qaadanin waayo haddii uu wax ka qaatana ribuu ku dhacay manaa qaybaha ribadu dee xadiidkii xalay baa soo tilmaamay dhowr iyo toddobaatan albaab ama qaybood inay ahayd waa wax kastoo siyaado ah oo dembi ah, oo dulsaar ku ah dadka iyo xuquuqdooda ayuu ahaa marka haddaba halkan sidaasuu nebigu ku xusay buu ku tiriyey ribadiibuu ku tiriyey qofkii wixii waajibka ahaa u qabanaya walaalihii inuu wax ka qaato xadiidkan kalena eg wacan cabdilaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu nacdal dusha uga tuuray alraashi kii riba bixiyaha ahaa waalmurtashi iyo kii riba qaataha ahaa rawaahu abu daawuud watirmidi wasaxaxa xadiidkaasina waa saxiix weeye riwaayaadka qaarkoodna waxa ay tilmaamayeen inuu nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam alraashi waalmurtashi waraaish waraa'ish raaishkuna markaa waxa weeye waa dilaalkii wey kii la odhan jiray dilaalka soo habeeyaha laaluushka waxaynu labadan xadiid ka faa'idaysanaynaa qofku hadduu qof u ergeynayo de sida qur-aankuba laba u kala qaaday shafaacatan xasana wa shafaacatan sayia haddii shafaacada aada ergeynaysa ay tahay shafaacatan xasana shafaaco wanaagsan oo waajib ahoo qofka waxuu xaq u leeyahy haddii laga qaadana dulmiya haddaad ergadaa gasho waxbaa ka qaadan waa mid midda labaad wax aanu lahayn qofkan haddaad u ergeysana waa shafaacatan sayia erga xun weeye wixii aad ka qaadataa iyadana inaad isagana u ergeysa maaha haddaad wax ka qaadatona waa la mid shafaacada iska mubaaxa ah ee qofku iska caadiga ah wixii uu qofku lagu loo hibeeyo iyadu dhib male weeye an takuna lixusuuli amrin mubaax wayaxsul lilmashfuuci lahu faa'iidatu minhu falwlaa an yabdula shaaficu dalika bilaa muqaabil walaa ciwad wainamaa yajcalhu ixsaana man sanaca ilaykum macruufa fakaafiyuuhu haddii qofka adigu waxba aanad ku xidhin haddii aanad waxba ka doonayn haddii aad hawshii u dhammaysay wax mas-uuliyado haysaana aanay jirin arintuna ay ahayd arin dee qofkan e, caadi ahayd oo mubaax ahayd markaa wuxuu kusiiya dhib ma laha saddexdaas uu kala qaadaya baasha laaluushka la idhaahdo waxay culimadu ku tilmaameen badlu lmaal liyatawasala bidalika ilaa idaali xaqin aw ilwusuul ilaa bail waa xoolo oo qofku uu dhiibo si xaqaanu lahayn uu helo ama mid lagu leeya u deerifeeyo ogabay haddii la idhaahdo qofku si uu helo waxaanu lahayn si uu helo waxaanu lahayn ayuu waxul bixiyey oo laaluushka u bixiyey haddii taa la idhaahdo iska difaaciddiina waa la mid oo markaad wax iska difaacdo waxbaad heshay wey macnaheedu haddaad imika wax iska difaacdo wax lagaa doonayay waxaanad lahayn baad qaadateen wey wax lagaa doonayo gar lagugu lahaabaad iska difaacday waxaanad lahayn baad qaadatay marka tilmaantaasu leeyay laaluush ilaahay baa xusay subxaana walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaail watudluu biha ila alxukaam litaakuluu ariiqa min amwaali nnaas litaakuluu fariiqa min amwaali nnaas bilim waantum taclamuun marka eh, walaa tudlu biha watudlu biha walaa tudlu biha nafyigii umbaa la soco xoolaha eh, dadka si aad u qaadataan laaluush ha u bixinina qofka xoolihiisa si aad u qaadataan laaluush ha u bixinin laaluushkii noocaasuu noqday tilmaantiisu marka qofka aakhidu riba wa mucطiyaha walwasiidu baynahuma kulluhum malcuunuun nacdan ilaahay baa ku dhacday kii qaadanayay iyo kii bixinayay iyo kii agaasimaha ka ahaa ee dhexdhexaadiyaha aha wuxuu xadiidku ina tusinayaa bahalkan la yidhaahdo laaluushka inuu ka mid yahay dunuubta waaweyn kabaa'iru dunuub waxaa ka mid a hadyaddii ou qaadigu aqbalo hadyaddii qaala shaykhu lislaam ajmaca alculamaau calaa ana alxaakima laysa lahu an yaqbala rishwa sawaun xakama ah bixaqin aw baail inuu marnaba aqbalo laaluushka maya waayo waxaa loo laaluushaya loo siinaya waa shaarka dawladda uu gashan yahay yadullu xadiidkani wuxuu ina tusinayaa calaa jawaazi lacni lcusaat min ahli lqibla qof qiblada u tukanaya la nacdali karo haddii isaga gaar ahaantiisa maaha ficilkaa cidda samaysaa wuu nacdalan yahay waa si caama wey laaluush haada khabiir laaluushkaa casharkiisa aad baynu u qaybsanay baan filaya waa burush wasaka oo dadkii la wada mariyey burush wasakhi ka duulduulaysa oo kii raaciyad ahaana soo gaadhay ka madaxdiina uu ku dhooban ilaa cid ilaahay u ilaaliyey mooyaane oo aan badnayn laaluushkuna ciddii dan haysa wixii la siiyo eh, dan qofkii haya wax looga fadhiya wax laga sugayo wixii la siiyaa laaluusha ma qura garsoorka dadku waxay u qaateen maxkamadaha oo qura laakiin hadday wisaaro tahay iyo haddii uu agaasin yahay iyo haddii uu guddi arin loo saaray oo xakamahoo garsoor laga sugayo uu yahay oo kalsoonida labada dhinac ka haysata iyo hadduu madax dhaqameed yahay ciddii wax laga sugaya awood leh laba kala saaraysa marti looga yahay go-aan iyo mas-uuliyad waxaa cuncunka ahee loo dhiibayo wylaaluushka khatar cadiim waa taasoo imika dadkeenu uma qabaan ballaarushlaani wax loo xukumayo siiba maxkamadahoo kale qofku kuma qancayo haddii aanu wax dhiibin in wax loo xukumayo ninka qaadiga ah haddii uu kiiskii dacwaddii dhagaysto oo go-aankii laga sugayo waxaa bilaabmaya in loo tartamo intaanu jajmanka gaadhin oo mid waliba isku dayo labadii daraf inuu gacan ku yeesho hadduu markaa diido oo uu idhaahdo wixii xaqahum baan xukumayaa ee igadaa oo nin wanaagsanba uu noqdo qofkaa qalbigiisa waxa ku dhacaya sababtu kuu diiday waxa weeye waxbaanu kuu xukumayn waryaa waar wax kaluu soo wadaa barsaloma kii kalea iga badiyey wuu iga badiyey waa la iga badiyey buu leeyahy salom ma ergaa loo soo diray kolkaasuu dabeetana ordayaa xididkiisuu u tegayaa xigaalkiisuu u tegayaa saaxiibka qaadiguu u tegayaa qaadigiibuu dabxir ku samaynaya habeen iyo maalinba waa si daabaasaa soconaya kii looyarka u ahaana wuxuu leeyahay ninkan odayga ahay sababta uu noo diiday waxa weeyaan waxbuu baahan yahay wixii baad ku yaraysay marka adiga wuu kaa yar xishoonaya aniga ayaa si wanaagsan uu iga qaadanayaae inta aanu sheegno war iska qaada buu kuleeyaade mushaharka dawladda ku siisaa kuguma filleen ciyaalkaaga waxbarashadoodaba maahee kuufkaagana iska qaado ilaahay baa faxane waa qayb mushaharka ka midahune kii looyarka ahaana bar buu goosanayaa dabeetana isagiibuu inta kala siinaya way dhacday dadka qaarkood oo ka quustay intuu qaadigii ku diiday laaluushkii ayay ka quusteen arrinka ah oo yidhahdeen kol haduu laaluushkii diiday kakalu xukumaya hada salaam inaga da dabeedna isagii loo xukumay indhuhu soo bixi gaadhe <laughs> ninkii laaluushka la ordayay baa ayuu u xukumay oo i taas makii adaale iminka haddaad doonayso waa anigaa kuu xukumay ambiil ka qaado haddaba marka wax lala yaabeen waa sibqad kalsooni darada mujtamacii ku dhacday waxay keentay inaanu qofna ku qancin haddaanu wax bixinin inaa in wax loo xukumayaba go-aan ma sugayaba inaan wax loo ninka qaadigaana dee waa madoobaan qalbigaa madoobaanaya oo mustaqbalkiisaa madoobaanaya oo fahmadiisaa madoobaanaysa oo reerkiisaa madoobaanaya had iyo jeer dadka maamulada ku jira bahalkaa laaluushka caadaysta idinku dib u eegan wuu yaro dhiijinaya arrinkiisa oo saas u saydhsaydhaya intaa uu mas-uuliyadda hayo oo barbaraadhay buu qaadayaa gawaadhidiisa iyo jeebkiisa iyo reerkiisa way wada cadyi shaqadaasunbaa kasii noqonaysa gidaar baabuu fadhiyaa uu madoobaadayba gidaar ayuu soo yuurursanayaa oo wuxuu bilaa ma qorafad buu qaadanayaa inuu dadka dawarsado shidaalka iyo shidaalka gaariga iyo iyo jaadkiisa inuu dawarsado ayuu bilaabaya waa musiibo aada iyo aada weyn runtii dadkuna inay aada uga feejignaadaan weeye arrintaas aada u khatar badan qofku cidda uu shaqaynayo ehm, hadday dawlad tahi haddii ay shicib tahayba waa in wax go-an oo macruufa uu kula heshiiyaa wax go-an oo macruufa waa inuu kula heshiiyaa haddii waxaas uu ku fillaan waayo waa inuu cidday ka go-do yidhaahdaa war halay kordhiyo waxani de iguma filleeh bal isugee masaariifteeda halay kordhiyo haddii la idhaahdo lagu kordhin maayana waa inuu idhahdaa haddaba shaqadii waa risayngalaynayaa eh. dee sidaa igu ogaada meel kaleoo aan ka helaya wax igu filan ayaan tegaya ama uu kabto isagu intana iska qaato inta kalena waa inuu kabaa isagu oo aanu halkan waxba moodin marka ehm, dadka dalkuma dhaqaalo la-a laakiin abaar dad baa jirta abaar dad abaarta dunyada iyo abaarta xoolahaba waxaa ka daran abaarta dadka hadduu dadku abaaroobo oo ammaanadu ka abaaroodo oo iimaanku ka abaaroobo dee way wada waalanayaan oo faruun bay fiiqfiiqayaan kolba ka wixiisa yar si wanaagsan ugu shaqaysta ee balwadda iska daaya ee wixiisa suuf iyo isku dhalaaliya ayuunbay odhanayaan dalkane iska cadaada ee iska naaxay lacagta dabadda laga siinayo kolba midun bay ku xanaaqayaan isagu wixiisii ilaashaday oo dhaqday sababtu ugu xanaaqaya wa wixiisiibuu gubay dabeetana miskiinkan isagu dadaalay ee dadkana waxtaraya wixiisiina ilaashaday ayuu markaa mid waliba ku qarxaya waa isku waalashadaasa imanaysa marka laaluushkan oo kale la isticmaalayo waa burush sababtaan u leeyahay waxa wey qofkani waxaan xaaraanta soo qaadaya kan buu siinayaa reerkiisii ayuu aafeynayaa qaar kalea guriga wax ka cuna waxaa laga yaaba ardaydii wax baranaysa masaajka tegaysay ee kitaabkiisa raacanaya inuu isaguna reerkii wax la cunayo dharkii u iibinayo dee waa burush dhan walba loo sayday waayo allah ina asburo xalkuna waxa wey dadku inay diintooda u noqdaano adduunyadoodii iyo aakhiradoodaba ay ka fikiraanoo qofku afkiisa waxa gelayana uu ilaaliyo afkiisa waxa gelaya oo aada ilaalisaa fahmadaaday qayb ka tahay ubadkaaga ayay hagaaggiisa qayb ka tahay aakhiradaada iyo adduunkaaga ducadaada iyo cibaadadaada waa wakti runtii aada iyo aada u dhib badan wey وعن بن cمر رضي الله عنهma qاaل نahى رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نbigu waxa uu diiday can اlmuزaabanati beeca musaabanada la idhaahdo horaynu usoo marnay midhihii geedka saarnaa in lagu iibiyo kuwan dhulka yaala waa kan kuu sheegay an yabiica waa inuu iibiyo qof samara xaa'idihi beertiisa midhaha ku yaalla samarkuna waa midhaha xaaidkuna waa beerta samara xaa'idihi midhaha beertiisa ku yaalla inuu qofku iibiyo in kaana nakhlan haddii ay yihiin geetimireed inuu maxay ku iibiyo bitamrin timir dhulka taalla kaylan oo la miisayo marka midhahan geedka saaran ee soo gurin igaga iibso timirtan diyaarka ah nakiishan xasiida ee midha meesha saaran tan dhulka taala iga iibso wuu diiday wa in kaana karman hadduu cinab yahay karmigu waa cinabka wa in kaana karman midhaha geedka saarani haddii ay yihiin cinab cinabku marka uu geedka saaran yahay la soo goynin ayaa karmi la ydhaahdaa taa an yabiicahu inuu iibiyaa la diiday bizabiibin sabiib dhulka yaallo oo kayla la miisayo oo la miisayo kanna waa diyaaro waa sabiib kanna waa xasiid cinabkii karmig ahaa wey wain kaana zarcan haddii uu yahay zarc waa hadhuurkii waa arabakidii oo naaskii ku yaalla weli aalihii ku yaalla kaana waxaa la diiday an yabiicahu inuu qofku ku iibiyo bikayli acaamin biacaamin makiil wey raashin la miisayo oo dhulka yaallo diyaara nahaa can daalika nebigu kaa wuu diiday kullihii dhammaantii dhammaantii wuu wada diiday xikmaddana xadiidkan soo socdaa fasiraya xadiidku waxa uu leeyahy saddex shay in la mid walba midka ka hor lagu iibiyo maaha saddex shay oo weli xasiida oo weli aan bislaamin ama geedka saaran oo qaydina oo uguriya in lagu iibiyo saddex shay oo diyaar ah oo dhulka yaala maaha waayo ribowiga maxaa shardigu soo ahaa raashinka raashinka lagu iibinaya muxuu shardigu ahaa inay isleegyihin sooma ahayn de waad garan karaysaa wax weli aan soo lasoo jarin iyo shay diyaaroo imikaba la miisayaa inay dee kala duwanaanayaan xaggii miiskoon laysku qiyaasi karin maalan timirtii xasiidahay tu dhulka taa laguma iibin karo cinabkii geedka saaraa sabiib dhulka yaala laguma iibin karo hadhuurkii tunnaa ee la haadiyey mid iminka aalaha ku yaalla oo beerta ku taagan ee laguma iibin karo wuu diiday mumaasaladii iyo isla ekaanshihii lala doonayay raashinka ayaan meesha jirin xadiidkan dambaa fasiraya wa can sacd bni abi waqaasi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed baan maqlayoo yus'alu la weydiinayo can ishtiraa'i rubab xasiidii timirta in lagu iibiyo bitamr timir iyado dhulka taa loo diyaara bal ka waran baa la yidhi timirta geedka saaran baa rubabka la idhaadaa taa geedka saaran haddaanu ku iibino tamriga dhulka yaalla su-aal buu weydiiyey fa qaala wuxuu nebigu yidhi ayanqusu rubabu oo ka geedka saarane xasiidii ma nuqsaamayaa idaa yabisa markuu engego idaa yarisa marka uu qalalu macnaha timir noqdo qaaluu waxay idhahdeen nacam de hayo wuu yaraanaya fanaha can dalik arintaa wuu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam rawahu hamsa saxaaxu bnu lmadini caliy bnu lmadini waa shaykhu lbukhaari mukharijiintii waaweyna waa bnu xibbaan alxaakim ciladu waa taa wey nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi timirta xasiidi iyo tadiyaarka ma isku iibinaa su-aal buu ku celiya wuxu uhi miyuu nuqsaanaya kaa xasiidi ha u nuqsaamayaade sidaa imika inta kiilooyu yahay markuu goodhowto dhado ee uu engego ee xasiidnimada uu ka baxo de ha uu ka yaraanaya haddana isku iibinina kala daayo lamana garanayo qiyaastiisa oo toban kiilooyo imika aynu soo jarnoo timiroo cusub de haddii la tidhaahdo ha laguba iibiyo sideed kiile inuu hadhow ka yaraan iyo inuu ka badan ma garan karayno marka shaygani wuu socdaaye intihadiisa ha gaadho waa biyihii oo weli socdoo aan meeshii godnayd gaadhin waxaa suuragalaba inay bababa timirtani oo loo oonsan waayo la intifaacsanna waayo baabadaba ayaa suuragala waaya xadiia axaadiista dambena way tilmaami doonta marka musaabanada noocaas musaabanadu waxa weeye raashin qaydhiin ama midho qaydhiin oo lagu iibiyo kuwa diyaara war laabtaa laga qaataaye marka musaabanada lasoo ururiyo noocaa weeye wuxuu sheekhu mar hore waa laynoo soo sheegay laakiin waxa weeye waa tamhiid buu samaynaya tamhiid iyo istidraad wuxuu usoo gogol dhiganayaa mid noocan ahoo la fasaxay asalkeeda baabkaa musaabarada waad la xidhay laakiin mid baa la fasixi doonaayo eeg ayuu ku leeyahy cilat nahyi riba alfadli wey faidaa biica axadu nawcay jinsin biاlaakhar falaa budda min atamaaul mila bimilin kiibaa lala-yahay oon weli laga jaahilyaho inaan ku qaracsanayn وعن بن cمر رضي الله عنهma أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu نahاa wuxuu diiday can bayci lkaali'i bilkaali'i can bayci lkaali ka kaali a la yidhahdo in lagu iibiyo maxay bilkaali mid kasto mid kale oo kaali ah war labadaa kaali way gu kaleedmeene talow maxay kale yihiin isagaa ku fasira wuxuu kuhi yacni dayna bidayn dayn dayn in lagu iibiyo laba daymood in la isku iibiyo la diid rawaahu isxaaq wاlbazaar biisnaadi ضaciif lakinahu dakil fi lxadiidi haabit fi nahyi can bayci اlgarar xadiidku inkastuu daciif yahay wuxuu haystaa waxyaabo mucadidaada oo xoojinaya muqawiyaat lisnaadu wاlirsaalu wاlqiyaasu wاlintishaaru camalu asaasi sida uu leeyahay shinqiidi mukhtasar ciraaq macnaha waxa wey xadiidka daciifkii markuu helo isnaad kale mursal kale qiyaas intishaar oo muntashir uu yahay waxyaabahaasoo dhami waa camalun asaas waa camallo xoojinaya oo muqawiyaada xadiidkana wuxuu diidan yahay nabigu alayhi salaatu wasalaam dayn dayn in lagu iibiyo dayn dayn in lagu iibiyo waxaan kuleeyahay iminka microphone-kana ay hor yaalla war waxaan kaa doonayaa microphone inaad iga iibiso jabaan lagu sameeyo tayadiis iyo maaragtay waktiga la sameeye caynkaa caynkaa yihiinoo miisaankiisu intaaya amaba kitaabba dhe kitaabkaa inaad iga idiso o iga sii boqolku waayahay waan kaa kitaabka buluuqulmaraamka sharxa nusqadaas dabacadaas waan kaa siiyey boqolkaaku waayahay iyo waayo waa la iskacan qaaday kani kitaabkii ma hayo kana lacagtii ma hayo maxaa la isleeyihin markaa waa saalaxwaataynte maxaa ka soconaya mid kana lacag muu keenin kana muu keenin waxa la yidhaahdo midna ma keenin meesha waa in wax yaalaan baycu salm waa inay noqotaa baycu salm oo soo socda baycu salm haddaad doonayso waxa weeyaan in uu lacagtii lahayo oo uu qofku sii dhiibanayo tilmaamo toban tilmaamood shan tilmaamood buu sheegaya kitaabkan kaa iibsanaya waa ka waa ka waa ka tilmaamihiis waa nooca iyo nooca goordhow markaa waad iska eegeysaa qoraalkiiyo kitaabkumaad isu eegeysa ama sidaa cagsigeed kitaabkii oo iminkeena hor yaalla baycul acyaan ayaan kuu dhiibayaa oon kaa iibinaya lacagtana waan kugu lahaanaya kaa hore inu soo sharaxay xadiidkaa waa diiday rasuulku sal arrintaa wuu diiday xadiidku inkastuu daciif yahay haddana dee usuushaas uu waafaqsan yahay bayculqarar iyo waxyaabaha aynu hore usoo xusayna baabu ruksati fi lcaraaya halkan waxaa lagu sheegaya alcaraaya caraayadu waa xasiidii timirtii midhihii xasiidda ahaa weliba waa geedtimireedka iyo iyo geedka cinabka la idhaahdo midhahooda xasiidda ah ayaa kuwa dhulka yaala lagu iibin karaa timirtii xasiiddaha ah iyo cinabkii xasiiddaha ah ayaa mid diyaara lagu iibin karaa xaaladan khaaska ah waa xaalad khaas waa musaabanadiiyo laga soo reebay suuraddan alcaraaya la idhaha can zayd ibni saabiti radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rakasa fi lcaraaya caraayadiibuu fasaxay nebigu bayca alcaraaya waxa caraayada la idhaahdo an tubaaca in la iibiyo bikarsihaa bikharsihaa qiyaasteeda kaylan oo miisa bikarsihaa kaylan qiyaasteeda oo miisa sawirkeeda markaynu bixinaa fahmiye waxa weeye qoys baa waxa ay haystaan midho Eh, timira ah, timir bay haystaan timir kolka waxay u baahdeen inay ku yar lugafidsadaan ay ku nafisaan ay dhanaansadaan ama macaansadaan badhahoo midho cosobahoo geedka saaran dee ninkii timirlahaa ee timirta haystay wuxuu leeyahay war waxaan u baahnahay hebelow qaar ciyaalku i yara cuncunaa oo malab lahoo xasiina dee kaashna ma hayo markaa ii doori waayo adigu timirtay si adiguna shantaa geed ku hadh midhaha waynu karsiga waa qiyaas waynu qiyaasayna mise jawaab baa kasoo go-aya mid injineerku abaa ah loo diraya waxa laleeya bilqiyaas uu qiyaasaya wuxuu leeyahy marka laysku celceliyo toban jawaab baa kasoo go-aya marka xataa ay dhalaasho ee ay malabku ka bee yaraato ee timir ahaan la eego toban kiilay noqonaysa labaatan kiilay noqonaysa waar labaatantii timirtaa waa kuwa ah. anigana igu wareeji shanta geedaan egtee ama caawi waa ti imika la diiday oo la saamaxay duruuf daraaddeed shan shardi waa in la hayo marka la ogolaanayo ah, sida xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam laga faa'idaysanayo shardiga u horeeya waa in baahi jirto cunno loogu baahan yahay shardiga labaad waa inaan meeshii naqad oolin shardiga saddexaad waxa weeye inay ka yar tahay tobankii toban kiintaal ilan qoys iyo waxa ku xeehan intaasay u baahan karaane shardiga afraad waxa weeyaan in ay dee tahay in la qiyaaso baan leeyahy in la qiyaaso in la qiyaaso oo qof qiyaasta yaqaana waa in loo dhiibaa la yidhaahdaa intee oo kintaal intee oo kiilooyo timir ay noqon karaan inta dhirtaas saarani marka waa inu dhaha intaasoo kiiloo bay noqon karaa waa ugu dhowaan wixii yale isbedelo waa la saamaxayaa shardiga shanaad waxa weeye altaqaabud bimajlis alcaqd waa in lala kala wareegaa wixii ribu ahaa noos ribawigana waxa lagu kala yaqaan in lala kala wareego kani waa inu karaatoontii timirtaha ama joonyarihii wareejiya iyo koosararihii kan kalena waa inu idhaahdaa kaalay waa kuwa shantii geede la wareeg oo miyuu fujisanaya haddii ninkan kale beertiisa ay ku yaallaan mma fujisanaye markuu eegu idhaahdo kaa salimay buu leeya so shantaa maaha waad igu salimta ha ii taagnaadeen beertaada ha ku yaallaan ikhtiyaarna waxa loo siiyey inuu soo geli karo in kan dhirta xasiida u saaran tahay waktiyada loo cayime beerwalahani u cayime waa inuu soo geli karo markuu doono waa inuu guran karo markuu doono waa inuu waraabin karo markuu doono inuu ka faydaysan karo sidaa wey marka duruuf timi daraaddeed iyo daruurad iyo baahi timi daraaddeed ayuunbaa loo fasaxay arinta ribowge hore loo soo diiday waana daruuraduna tubixu maxduuraat horeynu soo marnay marka bayculcaraya waa noocaa wey bayculcaraya waa noocaas tilmaantiisu wasumiyat cariya liannaha curiyat min jumlati taxriim wa jamcuha caraaya macnaha waxaa laga saaray oo laga dhex saaray ama laga qaawiyey xaaraantii ku dadbayd kolkii hore marka xaaladda waa intii horea laga soo reebay aynu macnayno waaya baabu ruksati fi lcaraaya caraayadu waa xasiidaa la fasaxayo oo la ogolaaday وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رص في الcرايا نبgu waxa uu فasaxay alcرايا an تubاcd in la iibiyo xasiida bkarصihaa qiyaasteeda waxyada la qiyaas oo kaylan miis oo timira weeye eegta kharsiga lagu samaynaya waa ta geelka saaran ta kaylka lagu samaynayaana waxa weeye tu la miisayo timira walimuslimi rakasa fi اlcariya wacaraayadii iyo cariyadii waa isku mid yaakuduhaa waxaa qaadanaya ahlulbeyt qolo xaafa degan bikharsihaa qiyaasteeday ku qaadanayaan intan xasiida tamran oo timira ya'kuluunahaa qoladan xaafaddu way cunayaan rudaban rudaban iyada oo xasiida waayahay mararka qaarkood baa waxaa dhacaysa masaakiinta reer madiina reer madiine qolada timirlayaashii inay siiyaan masaakiinta dhowr geed wuxuu leeyahay shantaa geed adaanku maal siiyey hebelow adaanku maal siiyey buu leeyahay markaasaa wuxuu leeyahay dee dhicisku inta birta loo soo sidaabuu ka baktiyaae aljaniinu yamuutu qabla sakiin dee maxaan ku gaadhiba aardii waaye adigu la hadho aniga timir caadiyeysi dabeedna wuxuu odhanaya waayo ninkii xariif ku ahaanu yeedh wuu eegayaao wuxuu odhanaya intaasaa kasoo go-aysa intanoo geed waaya intaasoo kintaalo waabaan kuugu shubay haddaba qaada buu leeyahay iyadoo diyaara anigu aan tan aan ku maal siiyo anigu aan ku hareen waa sababaha loo saamaxay wacan abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rahasa wuxuu ogolaaday fii bayci alcaraaya iibka noocaasa caraayada la idhaahdo bikharsihaa qiyaasteeda in la qiyaasa in lagu iibiyo intan geedka saaran in la qiyaaso oo min atamri timira waa in sidaasoo kale loo qiyaasa waa in baahi jirtaa fii maa duuna khamsati awsuq shan rati rar wixii ka yar aw fii khamsati awsuqin ama shan rati rarba wusqigu waxa weeye waataynu sekadii kusoo marnaye waa waa inta ratigu qaado boqol kintaal boqol kiilo dheh ama sagaashan kiilo meelahaasa wusqiga lagu qiyaasa sagaashan bay ubadnahay marka garaam ahaan la eego marka waa in awr qaado shan awr waxa weeyaan waa hal tan wax ku dhow ama kun kiilo ama sagaal boqol oo kiilo meelahaa wixii gaara iyo wixii ka yar intaasuu qoys u baahan karaa ilaa heerkaasaa la saamaxay tan xasiidaa iyo tan kale diyaarkaa in la isku iibiyo duruuf taallo oo dadkaa ku timid daraaddood ayaa loo fasaxay marka sidaasuu sharcigu ilaalinayaa dadka wixii noloshooda ah iyo